bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuuqi aakhiruhum sheykhuna asheykhu saalix bn cbdillahi alcuseymi gafar allahu lahu walahum jamiican bisnaadi kulli minhum ila sfahim bn cayeyna can abni dinar can abi qabuusa mawla cbdillahi bn cawin caas can cabdillahi bn cawin caasi radi allahu tacala anhuma qaal <clears throat> qaala rasuulu llahi sala allahu aley waslem alraximuuna irxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamkum asamaa wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuul almutuun khaasatan usuul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu caleyh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin yafuuzu bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis taasic cashar majalisi iqraai wa sharxi kitaabi macaalim suna anabowiya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 habeen dambe u dambeyso waxaan kusoo jirnay kitaab alcilmi ayaan kusoo jirnay eh, waxaan kaga sii jirnay baabu tawaqi fi lfutya walkhawfi minha baabu tawaqi iska dhowritaan iyo iska ilaalin iska ilaaliyo fi lfutya fatwada iyo dadka in mufti loo noqdo oo wax kasto su-aal ay weydiiyaan looga jawaabo iska ilaalin iska ilaaliyo iwa alkhawfi minha baqitaan fatiyadaas ama eh, fatwada laga baq ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol abi hurayrata waxaa la wariyay cbdiraxmaan sakhri dowsi raawiyat ilislam qala wuxuu yihi hurayra radi allahu taala anu arda qaala rasul rasulka wuxu man uftiya qofkii loo fatwoodo bikayri cilmin cilmi la-aan fatwo loo siiyo wuxuu ahaadaa imuhu dembigiisa calaa man aftaahu qofki u fatwooday oo fatwada ayada ah siiyey oo masalada ayada jawaabteeda siiyey qofka isaga ayaa dembiga dushiisu ahaaday weyaan qofka aqoon ma lahan isagoon aqoon laheen ayuu wuxuu ku camal falay fasaluu ahla dikri in kuntum la taclamuuna haddii aadan aqoon lahayn dadka ahlucilmiga diinta weydiiya markuu rabbi rabbigii subxaana watacaala ku camal falay kadibna si khalad ayaa looga fatwooday qofka isaga dembiga wixii aad masalada ayada kaga dhaqmo oo dembi ah qofkii u fatwooday ayay dusha ka saarantay ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka waa xadiid xasan ibn maaja ayaa soo saaray xadiidkaas waa xadiid xasan ibn maajah abu daawuud iyo daarimi ayaa soo saaray weeyaan xadiidka afar boqol iyo afaraad cabni cabaasin waxaa laga wariyey ibnu cami nabiy sal l slem xabru lumma wa turjumaan qur'an qala wuxu yih abdullahi bn cabaas man aftaa qofkii fatwooda bifutya fatwo fatwooda oo jawaab bixiyo oo yucama canha aanan xaqa aqoonteeda looga dadaalaynin aqoonteeda aanan xagga xaqa looga dadaalaynin fa imuhaa dembigeeda calayhi qofkii aanan dadaalin oo fatwada iska soo tuuray ayay dushiisa ahaatee weyaan markii fatwo qofkuu bixina waa inuu taxari iyo dadaal uu sameeyo maxaa yeelay wuxuu leeyahay masalada marka xukunkeeda waa sida uu leeyahay macnaheeda waxay tahay ilaahay baa subxaana watacaala saa qaba kitaabka alla saas iyo muxuuha uu ka qabaa rasuulka alla ah, sal allahu alay slam saas ayuu qabaa ayuu qofka la yahay weyaan marka yucama canha aanan xaqa looga dadaalaynin in la asiibo taa weyaan oo iyadoo indhala yahay layskaga duldhici taa weyaan xadiidka imaam daarimi ayaa soo saaray waana xadiid sanadkiisu saxiixa weyaan amaba aarka isaga xadiidka afar boqol amaba aarka afar boqol iyo shanaad can abi shayli waaa l naafic bn maalik abaxi waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi kaana cala mraati haweenaydeyda waxaa dusheeda ahaaday ictikaafu alaaata ayaamin saddex maalmood inay ku ictikaafto fi lmasjid araam masjidka xaraamka nadar iyo waxay gashayba inay saddex maalmood xaramka ku ictikaafto masjidka xaraamka ah oo maka ku yeela ayaa nadar dusheeda ahaaday amaba laga rabi weyaan fa sa'altu kadibna waxaan weydiiyey cumar bni cabdilcaiis cumar bni cabdilcaiis oo taqaanaan oo ninkii jaliilka ahaa reer bani cadliga badan ahaa raximah llah raxmatan waasica culimada qaarna ay leeyihiin khamisu khulafaai raashidiin afarta khulafa raashidiin kan shanaya inuu yahay xagga cadliga iyo sunnada ku dhaqanka iyo ixtiraamka diinta iyo culimada dhankaas loo yidhi iyo muxuu ahaa khayrka faafay wakhtigiisa ninkaas cumar bin cabdilaiz ayaan weydiiyey wa cindahu cumar bin cabdilcaizna waxaa agtiisa ahaaday ibnu shahaabin zuhri maxamed ibnu shahaab zuhri ayaa agtii ahaaday qaala wuxuu yidhi qultu kadibna waxaan idhi calayha siyaamun dusheeda ma soon baa ahaaday inay soonta markii ay ku ictikaafaysa masjidka xaraamka inay soon raacisa ma dusheeda u ahaaday oo laazim ku yahay weyaan oo in soonkii iyo ictikaafkii laisraaciy ma laazim buu ku yahay qaala ibnu cabaas ibnu shahaabin wuxuu yidhi laa yakuunu ma ahaada ictikaafun ictikaaf ilaa bisiyaamin soon inuu wata mooyane ictikaaf aanan soon wadanin ma jira dhahay weyaan fa qaala lahu cumar bn cabdilcaziz wuxuu ku min annabiyi sala allahu alay wasalam ma nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaad ka haysa arinta ayada inuu saa yidhi oo nabiga miyaad kasoo guurinaysa xuunka isagoood sheegaysa qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi facan abi bakrin abubakr miyaad kasoo guurinaysa xuunka isaga waa khulafaa raashidiinta mxuuha ninka ugu odaysana qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi facan cumara cumar miyaad kasoo naqlisay kasoo guurisay qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi facan cumaana cumaan miyaad kasoo guurisay qaala wuxuu yidhi laa maya qaala cumaru cumar bn cabdiliza markaasa wuxuu yidhi maa araa ma arka calayha dusheed inuu ahaaday siyaaman soon haddii aadba khulafaau raashidiintii wa qablahum nabigeenna calayhi salaatu salaam xugun aadan kaga haynin arrinta ayada ah in dusheeda ay ahaatay soon uma arka weyaan oo iyadoona soomin inay ku ictikaafto meesha inay u bannaanta ka ansaxaysa ayaan qabaa oo ii muuqata weyaan fa kharajtu kadibna waan baxay waxaa dhihi ninka la yidhaahdo abi suhayl naafic ibnu maalik alasbaxi ayaa dhihi fa kadibna waan baxay fa wajadtu waxaan la kulmay on helay aawuusan aawuus ayaan helay mawla bn cabaas wacaaa bn abi rabax ayaan la kulmay waa culimadii taabiciinta oo weliba ragga ajilada ah labadooda weyaan fasaltuma kadibna waan weydiiyey masaladii ayaan weydiiyey faqaala aawuusun aawusa wuxuu yidhi kaan bnu cabaasin cabdulahi bn cabaas wuxuu ahaa laa yara midaanan arkin calayha dusheeda inuu ahaaday siyaaman soon ilaa an tajcalahu inay yeesha calaa nafsiha nafteeda ayado inay bilaasin iskaga dhigta mooyane inay soon iyo ictikaaf isku xirneen saasuu arki jiri weyaan qaala wuxuu yidhi muxrinka ahaa abi suhayl wa qaala caaaun caauna wuxuu yidhi dalika ra'yi arinka isaga taawuus uu sheegay saas ayaana i muuqata weyaan marka sidaas ayay ugu dadaali jireen oo xagga fatwada inay iska hubayaan ayaa ariiqadooda ay ahayd weyaan oo weliba isu raadsadaano ay weliba isku raacaan oo ninka kale saaxiibkii wuxuu yidhi uu ninka kale eego adiladiina muxuu ahaa kitaab haddii laga helo ahlan wasahlan haddii sunnada nabigeen laga helo alayhi oo ahlan wasahlan haddii khulafaa raashidiin laga hel ahlan wasahlan kadib ayaa marka loo gudbi jiray wixii muuqaal iyo istinbaa ahoo muuqda weyaan imaam ayaa soo saaray xadiidka amaba eh, aarkaas sanadkiisana waa saxiix weyaan waayahay aarka afar boqol iyo lixaad can maymuun ibni abi xamza can maymuun waxaa laga wariyey abi xamzata ahaa xamze abihi ahaa qaala wuxuu yidhi qaala lii ibraahimu yani annakhaci ibraahim annakhaci oo culimada ka mida ah taabiciinta siqaartoodii ayaa wuxuu yidhi yaa abaa xamsata abaa xamsow wallaahi baan ku dhaartay laqad takalamtu waan hadlay oo cilmigii ayaan dadka u fatwooday walow wajadtu haddii aan heli lahaa buddan maarman liga maarma oo aniga liga maarmo ama cid muxuu ahaa dadka ay ku maarmaan aan heli lahaa maa takalamtu cilmi dad uma anfidiyeen oo ma fatwoodeen weeyaan wa ina zamaanan zaman oo akuunu aan ahaada fiihi zamankaas gudihiisa faqiiha ahli kuufati ahli kuufa ninkooda sheekhooda oo caalimkooda oo faqihooda a noqdo zamanu suu-in waa zaman aad u xun weeyaan oo aniga inaa hordhig dadkaan u noqdo oo dadkii iga wada dambeeyaan oo sheekh iyo caalim aan noqdo aniga oo isogsoon ogsoon xaaladayda meesha ay maraysa waa zaman aad u liida zamankaas ayuu yidhi weyaan waa tawaaducoodii iyo inay naftoodii hadmi iyo hoosudhigitaan ay ku sameeyaan waana hadyigii salafkii iyo saxaabada nabigeena sala allahu alei waslm yaqaanay ee in sanka lala taaga cilmigii afarta kelimood la barta ma ahayn weyaan aarka afar boqol iyo toddobaad imaam ayaa soo saaray weyaan aarka isaga ahna aarka afar boqol iyo toddobaad can cumar ibnu isxaaq waxaa la wari qaale wuxuu yidhi laman adragtu dadkii aan la kulmay laman duulkii adragtu aan kulmay oo min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga saxaabadiisii ka mid a ah, akaru waa ka badan yihiin miman iyo saxaaba ay ka badan yihiin sabaqani iga hormaray oo hortay geeriyooday oo minhum ayaga ka mid a ah. famaa raaytu maanan arkin saxaabada famaa raaytu aniga maanan arkin qowman qola ay sara ka fudayd badan oo ka sahal badan siiratan xagga dhaqanka iyo wada noolaashada kaga muxuu ahaa fudayd badan wala aqala ka yaraan badan tashdiidan isku adkayn minhum xaggooda oo diinta laisku adkeeya oo culays laysaga dhiga oo dhaqan adayg iyo kakanaan muxuu ahay aan la yeelanin dad dhankaas kaga fiican weligay maan arkin weyaan saxaabada nabigeena markii la qaybiye laba qaybood laga dhiga qaybta ugu badan waan la kulmayo inta hortay dhimatay ayaa yar maca daalika markii aan siiradooda iyo dhaqankooda eegana dad ka siiro wanaagsan oo ka dhaqan wanaagsan oo diinta isku aan isku adkaynin ama isku adkayn la-aan kaga fiican iyaga ma aan arkin ayuu leeyahay raximahullah imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiisana waa jayid waa wanaagsan yahay weyaan aarka afar boqol iyo sideedaad can jacfar ibn iyaas waxaa laga wariyey idan xadiidka hore amaba aharka hore wuxuu cadaynayaa hadyiga iyo ariiqa saxaabada nabigeena siduu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam nabigeena ayaa kaga horreeyey calayhi salat slam ay kaga dayanayaan nabigeena wuxuu ahaa calayhi salaatu salaam maa khuyira bayna amrayni laba arimood nabigeena lama doorimaadgelinin weligiis iyo allahiis ilaa ikhtaara aysarahumaa ilaa haddii ay arrintaa dhacdo kan fudud ayuu dooran jiray wax kastaba ahaadeyna maa lam yakun iman hadduusan dembi ahayn laba shay haddii laysu barbar dhiga shayga naftiisa u fudud shayga saxaabada u fudud shayga ummadda u fudud shayga sahalka ah ayuu nabigeena mari jiray calayhi salaatu wasalaam haddii culays dembi ka imaanaynin hadduusan dembi ka imaanaynin weyaan saas ayaa marka ariiqooda iyagana ahaayeen nabigeena ay ku dadeen alayhi ku daydeen calayhi salaatu wasalaam aarka afar boqol iyo sideedaad can jacfar ibn iyaas waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi qultu waxaan u yidhi lisaciid ibni jubayr saciid ibni jubayr waa ninkaa taqaanin oo ninkii xajaaj ibnu yuusuf ahaa oo safaaka ahaa amaba qataalka ahaa ninka asaga isku taagay oo culimmada reer maka ahaa raximahulahu raxmatan waasica xajaajna u dilay isna muxuu ahay habaaray xajaaj kadibna dhowr maalmood kadibna xajaaj uu halaagsamay ninka waxaa weeyaan weli min awliyaa ilahi inuu yahay aadkii aadka loogu tirana weyaan saciid ibnu ahaa taabiciintii saciid ibnu jubayr wuxuu leeyahay maa laka maxaa kugu dhacay qaala waxaan yidhi can jacfar ibnu iyaas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi jacfar raximahullah qultu waxaan u yidhi lisaciid ibnu jubayr raximahullah waxaan ku yidhi maa laka maxaa ku daaray oo kugu dhacay laa taquulu aadan muxuu ahaa ka hadlaynin fi alaaqi alaaqa aadan ka dhehaynin shayan waxna markii masale alaaqa ay timaada waatanaad afka xiranaysa oodan ka hadlaynine maxaa kugu dhacay maa minhu xaggiisa ma ahanin alaaqa xaggiisa shayun shay ilaa hadduu jira qad sa'altu canhu xaggiisa culimadii saxaabada iyo raggii muxuu ahaa ka dambeeyba waan waxbaan ka weydiiyo muxuu aha mas'alo kasta oo alaaq ku saabsan aqoon ayaan u leeyahay weyaan walaakinii aniga akrahu waxaan nacayaa an uxila inaan xalaal yeela xaraaman shay xaraam inaan xalaal ka dhigo ayaan diidayaa oo waxaa weyaan qof qofkan guur uusan u banaanin amaba nikaax aan shuruudiisii iyo muxuu arkaantiisi ay kaamil ahayn inaan mxuu ahaa waa banaan dhaha kadibna xaraan aan dad aan ku ridaan ka baqaya aw amaba uxarima aan xaaraan yeelo xalaalan qof ilaahay u baneey laba qof allo isu baneey aan kala mxuu ahaa wado oo xaaraan aan kaga ka dhigo intaas ayaan diidayaa sidaa darteed inaan ka fatwo ka bixiyo afka ayaan ka xirta ayuu leeyahay raximah llah raxmatan waasica imaam darim ayaa soo saaray aarkaas sanadkiisna saxiix weeyaan taxariga iyo ay samaynayeen iyo tawaqiga ayay tusinaysaa xagga fatwada inay mxuu ahaa markiiba waa xaaraan iyo waa xalaal ay ku dhawaaqaan waxay ka baqayeen qowl اllahi caza wajal walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaala wahada xaraam litaftaruu cala اllahi اlkadib waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha ay carabkiina aad sifayna ha ku dhawaaqina lima tasifu alsinatkum اlkadib ee beenta ah hada xalaala wahada xaraam waa bannaan yahay waa xalaal waa xaaraan ha dhihina arrinta ayada waxay keenaysaa inaad alla ku been abuurtaan subxaana wa tacaala kuwa alla ku been abuurta ma liibaanaan ayuu rabbigeen cadayna subxaana wa tacala marka intaas ayay ka carari saxaabada nabigeena iyo taabiciinta ayaga tarbiyadooda qaatay iyo salafka cumuuman guud ahaan saasay ahaayeen weyaan bal eega cajiibka aarka afar boqol iyo sagaalaad abi leyla waxaa laga wariyey raximahullah culimadii wuxuu ka yahay raggii salafka qaala wuxuu yidhi cbdiraxman abi leyla laqad adragtu waxaan haleelay laqad la wallahi baan ku artay adragtu waxaan haleelay fii hada almasjidi masjidkan oo kana iyo ula jeeda waa masjid rasuuli laahi sal allahu alayh waali waslm oo madiine ku yeela cishriina iyo mia boqol iyo labaatan oo min alansaari ansaariyad culimada saxaabada ay ka ahaayeen ayaan masjidkan kula kulmay wamaa minhum ka ma ahaanin min axadin qof yuxadiu sheekeeya amaba soo wariya bixadiiin xadii wariya ilaa haddii muxuu ahaa u wariyo wadda wuxuu jeclaan jiray ana akhaahu walaalkii oo saxaabiga ah kala kafaahu inuu kaga filnaada alxadii xadiidka asaga warintiisa iyo sheegitaankiisa asaga kaga filnaada ayuu jeclaan jiray walaa yusalu lama weydiin jirin can futya fatw iyo suaal lama weydiin jirin diini ah ilaa hadii la weydiiye wadda wuxuu jeclaan jiray an akhaa walaalkii kafahu inuu kaga finlaado alfutya fatwada iyo su-aashaas kaga finlaado ayuu jeclaan jiray weyaan boqol iyo labaatan ree ansaareed waa culimmada saxaabada ayaan masjid aan kula kulmay nin kastana wuxuu jecel yahay xaqi inuu carabkiisa carab aan ahayn uu ku caddaado ama xadiid ha noqdo ama su laga jawaab ha noqdo intaas waxay ka cararayaan zalla inay sanbirada ka cararayaan intaa waxay ka cararayaan in alqowlu cala allahi bihayri cilmin allah subxaana wa tacaala inay ka sheegaan xaggiisa waxay aqoon u lahayn intaasay ka cararayaan lidalika alxaafid ibnu qayim caleyh eh, raxmat ullah kitaabkiisa la yidhaahdo waxaa weeyaan iclaamu lmuwaqiciin kitaabka la yidhahdo kitaabka isaga ah qofkii raba inuu arinta ayada ka bogsooda ood hawsha ayada ka taxadiro kitaabka isaga ha akhriyay wey waa kitaab naafica aadna arrinta iyada muxuuha uga hadlo wixii aahaar iyo maba muxuu ahaa aadaabaho loo baahan yahay in aad uga sheekeey weyaan imaam daarimi ayaa soo saaray muxuu ahaa eh, aharkaas sanadkiisuna waa saxiix weeyaan aharka afar boqol iyo tobanaad can ibnu almunkadir waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi raximahullah ina alcaalima qofka caalimka yadkhulu wuxuu gelayaa fii maa bayna allah alla inta udhexaysiiyo iyo wa bayna cibaadii addoommahooda ayuu dhexdooda galaya falyalub kadibna ha dalba linafsihi naftiisa almahraja meeshuu ku badbaadi lahaa ha dalba weyaan markii aad muxuu ahaa caalim aad tahay ood cilmiga alla ku baray subxaana watacaala alla iyo addoomihiisaad udhexaysaa oo wuxuu ku leeyahay addoonkan aqoonta aanan lahayn ilaahay muxuu iga rabaa ilaahay muxuu ii ogolyahay ilaahay muxuu ii diidayaa ilaahay muxuu igu jannaynayaa rabbigan subxaana wa tacala muxuu igu naarayaa rabbi muxuu igu raalli noqonayaa rabbi muxuu iga caroonayaa kadibna adaa ka jawaabaysa waad le saas hadii samaysa rabbi wuu kaa raali noqonaya janna ku siinaya wuu ku cafinaya wamaa ilaa dalik saa haddii aad samayso ku caroonaya marka arinta ayada maadaama aad raabita iyo wasiila u tahay bayna allahi wa bayna cibaadihi isilaali weyaan oo badbaado raadso wuxuusan alla xaaraan ka dhigin xalaal ka dhigin wuxuu alla muxuu ah xalaal ka dhigin xaaraan ka dhigin wuxuusan alla banaynin xaaraan yeelin wamaa ilaa daalika jidka alla uu jeexay dadka mari jidka alla u diidana u diid arrinta ayadana waxay u baahanaysaa laba shay aqoon qofka aqoon u yeesho iyo tan labaad al waracu shadiid iyo xalaalmaradnimo aad u daran lidalika qofka fatwada aad weydiinaysa ood masalo weydiinaysa labadaa shari ka eg haddii labadaa shari mid kamid uusan lahayn ha u dhowaanin ha ku logo'in inuu aqoon u leeyahay masalada aad weydiinaysa tan koobaad tan labaadna inuu allah subxaana wa tacaala ka baqa carabkiisa waa inuu ilaalina waa inuu markuu hadla uu dareema hadalka isagaba ama kii naar ku geli lahaa ama kii janna ku geli lahaa qof noocaas oo rabbi kabaqa waa inaad weydiisa laakiin kula man haba wadab masaladaa ka warran waa xaaraan tan ka warran waa xalaal hebel ka warran dhigiisuu bannaan yahay hebel ka warran muxuu ah waa aljanno hebel see wayaan waa mubtadic hebel ka warran waa daal hal sheekh ah ayaa hal majlis oo kan kale ah kanoo kale ah ayaa boqol iyo labaatan iyo sideed oo culamaa ilislaam intuu u fariistay ayaa wuxuu leeyahay hada daal hebel ka warran daal hebel ka warran mubtadic hebelka waran ahlunaar ahlunaar tabcan maan maqlin laakiin kelimasaa u dhow hebelka waran kadaab hebelka waran ragga uu ka hadlaa waa rag siddeetan jir toddobaatan jir dacwadan iyo diintan kusoo gaboobay oo caalam alislaami laga wada yaqaan ayaa muxuu ahaa intuu meel fadhiistay wiil yar ay hoos fadhiisteen kadibna risaalo yaraa markiiba lagu soo saaray ya waxaa dambaysa marka ilahay wuxuu qadaray subxaana wa tacala ninka asaga aha inaad ilaahay qofkii culimada iyo akhyaarta inaad ilaahay subxana wa tacaala ka arguta meesha ayadahayd maanta nimankan shiicado raafidada oo yamanta jooga oo halaagay ayagana muxuu ahaa dhibaatada geystay ayaa meesha la wareegay ya imtixaanka dhacday inta ayadana wax kale ma ahane cirdiga culimmadii lagu cunaayey ayaa keentay ninka asagana kamana ahan la socda diinxumi kama ahan ninka asaga kama ahan sunno nacayb ninka asaga kama ahan inuu muxuu ahaa culimada la colooba kama ahan laakiin intaas ayaa cilmigiis gaarayba intaas wuxuu le waxaan ugu dhowaanaya allah subxana wa tacaala sunadii aan difaacaya nabigeena calayhi salatu slaam waa mishkilad afara'ayta man ittakhada ah, aayadda kale cafwan waxaa weeyaan afaman zuyina lahu suuu camalihi fara'aahu xasana faina allaha yudilu man yashaa qof camalkiisa xumaa xanti caydi culimadii yasitaankoodii bidcanimo kuxugunkoodii mxuua daaqadka riditaankoodii aad qofka ugu dhawaanay allah subxana wa tacala waa mishkilad runta aad weyn ilah waxaan ka baryana subxana wa tacala annaga iyo ayaga iyo inta kaleba inuu ilaah jidka muxuu ah toosan nagu toosiyo waayahay aarka imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiis waa saxiix weyaan aarka afar boqol toban iyo koobaad can isalti waxaa laga qaal wuxuu yidhi sa'altu taawuusan taawuus ibnu kaysaan ayaan waxaan weydiiyey can masalatin masale ayaa wax ka weydiiyey faqaala lii wuxuu yidhi kaana haada mas'aladan adig weydiinaysa ma dhacday oo arin dhacday oo hadda taagan amaba dhacday miya waayahay qultu waxaan nacam qaala wuxuu yidhi allah ma alla kugu ogsoon masalada inay dhacday ilahay maku dhaaranaysaa oo ma hubtaa inay dhacday markaasa qultu waxaan idhi allah alla igu ogsoon oo waa dhacday weeyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ina asxaabanaa asxaabtanaga iyo culimmadii aan la casirnay ahbaruuna waxay noo sheegeen can mucaadi bni jabalin saxaabiga jaliilka ah aclamu hadi ummati bilxalaal xaraam weeyaan ummaddan nebi maxamed ninka xalaasha iyo xaraamta uga aqoonta badan weeyaan radi allahu taala arda mucaadi bn jabal culimada saxaabado ka mid ah anahu isagii quraadooda anahu isaga qaala wuxuu yidhi yaa ayuhanaas wardadow laa tacajaluu ama laa tacjaluu hadadegsanina bilbalaa'i balada hadadegsanina qablahu nuzuuli intay imaanin ka hore oo fa yudhaba ladinla ada kadibna bikum adinka hahunaa dhankaas iyo hahunaa dhankaas oo musiibada dhan walba ay marka ay idin turta weyaan fa inakum adinka in lam tacjaluu haddaadan la degdegin ama aadan degdegsanin bilbalaa balada qabla nusuulihi degitaansi ka hore lam yanfaka kama furto oo lama waaya ma waayaan almuslimuuna muslimiinta an yakuuna fiihim dhexdooda inuu ahaada man caalim idaa su-ila haddii la weydiiya sadada toosiyo ama sudida la toosiyo wa idaa qaala hadduu muxuu ahaa qowl yidhaahdana wafiqa xaqa la waafajiye lama waayo weyaan aarkan wuxuu caddaynayaa masaaisha dadka la weydiina ama aad culimmada la aadaysa ha noqdo mas'ale adiga ku haysato masalo dhacday masalo ummadii haysato masalo jirta ha noqoto ee masaaishan mxuu aha hawada gacmo kurimiska ah oo hadii ay saa dhacdo bal ka waran oo sidii ka waran yani arayta arayta ka waran waa tii xaliyan ka warramayna arayta arayta haddii aad m ummadiina haddii aad joogi lahaydeen muxuu yidhi qur dhanba yasaluunaka yasaluunaka ayuu u badan intiisa badan hadda in kooban yasaluunaka can anfaal iyo yasaluunaka can maxiidi in yaroo kooban oo kooban weyaan laakiin haddii aad qolyaha aad joogi lahaydeen raggiina ara'aytada badan waxaa weyaan saasay noqon lahayd marka in masalada qofka uu weydiina ama qofkau ka jawaaba waa inay noqoto masale dhacday amaba mxuu aha taagan ama ummad kale ku dhacday ama qofkasaga ku dhacday weyaan imaam daarim ayaa soo saaray aarkaas sanadkiisana can abi nadrata waxaa la weri qaal wuxuu yihi raximahullah lamaa goortii qadima abu salamata abuu salama uu soo gaaray raximahullah albasrata magaalada basra oo ciraaq ku taalla ataytuhu waan u ana aniga iyo alxasan xasan basri faqaala kadibna wuxuu ku yidhi ninka la yihahdo abu salama lilxasan wuxuu ku yidhi anta alxasanu adima xasan bat xasan basri adiga miya maa kaana ma ahaanin dabcan waa nacam maa kaana ma ahaan axadun qof oo bilbasrati basra ku nool axaba la kalgacaylo badanya ilaya ani xaggayga liqaaan lakula minka xaggaada qof reer basre ah oo inaan la kulma laga kalgacayl badan yaha mxuu aha xaggayga adiga looga jacayl badan yahy lama arko weyaan inaan kula kulma ayaan wax walba ka hormarinayo oon aada u jeclaan sababta ayadana waxay tahay anahu shaniya balaqanii waxay soo gaaraan annaka adiga tufti inaad fatwoonaysa ood jawaab bixinaysa bira'yika fahamkaada iyo sida kuu muuqata inaad fatwo ku bixiso ayaa mxuu aan isoo gaarta weyaan haddii ay arrin sidaa tahay falaa tufti ha fatwoonin bira'yika sida adig kuu muuqata ha ku fatwoonin ilaa an takuuna inay ahaato fatwada ayada sunnatun sunna iyo xadiid can rasul rasulka al ka sugan sal allah alay slam aw amaba kitaabun kitaab oo laga soo dejiyo aayad quraan tahay ama mxuu ahaa xadiid ay tahay mooyane fatwada adiga wixii kuu muuqda istinbaadkaadi ra'yigaada xagga iska dhig maxaa yeelay inaad khaladaad ku dhacda ayaa halisa weyaan wuu ta'diibinaya wuu barayaa bal eega marka wuxuu yidhi dan kale kaamaan rabi ku badbaadiyo ummaddana ay badbaado diintana ay badbaado hadafkaas ayaan lahaa oo n kula kulma nin la yaqaano oo caalima alxasan basri ayuu oo taqaanaan zuhaad weliba ragga zuhdiga iyo alla kabaqitaanka aadka looga yaqaanay markaasaa loo yahay inaan ku edbiyo ood waxaa weya baabka isaga meel iska saarto intaas ayaan mxuuha kuu raadinayey ummadda adaan kaa doorbida inaan kula kulmo weyaan imaam daarim ayaa soo saaray eh, aharkaas sanadkiisu waa saxiix weyaan baabu icdaami alcilmi cilmiga in la weyneeyo iyo siyaanatihi cilmiga in la dhowro ayuu baabkan u baab yahay cilmiga in la weynay lana dhowro in aan laga maarmaynin oo loo baahanya ayuu baabkan u baabya weyaan aarka afar boqol toban iyo basri waxaa la wariyey raximah llah anahu xasan dakhala suuqa suuq ayuu soo galay fasaawama kadibna wuxuu la gorgortamay rajula nin buu kula gorgortamay bihawbin mara faqaala markaasaa wuxuu yidhi huwa maradan laka adiga ayuu kuu sugnaaday bikada wakada qiimahaasaan kaa siinaya boqol shilin oo kale aan siinaya oo lacag jaban weyaan wallaahi baan ku dhaartay low kaana hadduu ahaan laha hayraka adiga ayrka maa acaytuhu maan siiyeen qofkan mushtariga ah hadduu adiga mid aan ahayn u ahaan lahaa maa acaytuhu ma aanan siiyeen oo qiimaha asaga ah, kuma aanan siiyeen weyaan qiimaha isaga kuma aan siiyeen adiga qiimaha jaban baan kaa siinaya maadaama aad ninka caalimka ah fa qaal wuxuu yidhi facaltumuuhaa miyaad yeesheen ma arrinkaasaad samayseen ma sidaasa dhaqankiina noqday famaa ru'ya kadib laguma arkin bacdaha gadaasheed mushtariyan isagoo wax kasoo iibsana min asuuqi suuqa walaa baa'ican isagoo wax beecina xataa laxiqa ilaa uu la kulma bilaahi alla weyne subxaana wa tacaala intaas wuxuu dhowrayaa cilmigii inuu maro yar dhaafsado cilmigii inuu discounti iyo qiimo dhimis looga sameeyo cilmigii inuu qiimo tiro intaasuu ilaalinaya raximah llah raxmata wasa ninka sheekha inuu muxuuah suuqa ka shaqaysto culimo waxaa jira tijaaraha ganacsato ah dhib ma laha waa in baabka idangelinin culimadeena ka mid ah xafidahullahu haddaba jooga ayaa maalin waxaan isu raacnay ma cafwan isuma raacin meel dukaanaan tagay combyuutar ayaan iibsan rabay iyo waxbaan adiga ku saabsan combyuutarka waa muxuu ah islii gudaheeda marka markaan u ninkii aan ku yidhi muxuu aha miiqaad iga iibinaysaa markaasuu yidhi qiimahaas markaasaan ku yidhi miiqaad dhimaysaa markaasuu yidhi niyo culimada aniga waxaan ugu jeclay sheekh hebel sheekh hebel ayaan ugu jeclay oo maxaad ugu jeceshay wuxuu yidhi mar alla markii aan muxuu ahaa wax aan idhaah intaas weeyaan in alla intaay noqotaba hor iga siiya horu iga siiyaa oo markaasaan dh war sheikhow maxaa isu dhacaysa maad gorgortanteeda oo saas heshid markaasaa waxaan ka baqa uu yidhi maadaama sheekh la yaqaano hebel aan inaad iga xishooto oo lafahaaga aad iga iibiso ama aad ixtiraam aad ii hayso aad qiimihii iga hoosmarisa lidaalika weligey wuxuu yidhi sheekh yaadhihi waxaa weyaan qiimo li weydiiye meel liga yaqaan meeshaan liga aqoonin waa baab kale laakiin meel sheekhnimo liga yaqaana weligay gorgorma aanan gelin intaas ayada wuxuu ilaalinayaa waa culimadeenna nin ka joogo mucaasir oo meel leer aanan jirin waxaa weya inta ayada waxaan ilaalina uu leeyahay in dadkaas aniga cilmigayga ligu ulmiy aan ku dulmiyo amaba cilmiga aan qiimo tiro halkaas aan gaarsiiyo xasan albasri ninka marka somarkiis meesha iska waafaqeen dalabata cilmiga marka waa sidaas weyaan waxaa kaloo ayadna muhiima in lagu camal fala oo ducada nabi maxamed uu ducoy qaata calayhi salatu salaam uu yidhi raxima imra'an samxan idaa baac samxan ida ishtara samxan idaa qada samxan ida iqtada ilaahay subxaana wa tacala ha naxariisto qof haddii aad wax beeciyo aayar samaaxo badan oo tartiib waxbaan isku dhibin oo wixuun ilaahay uu yasira muxuu aha alaabta ku iibsado markii aad wax soo iibsanaana si sahlan aayar iskaga soo iibsada boqol shil ho haduuba haay wabilahi towfiiq haddii aad dayn muxuu ahaa dad siinaana ood gudaana si wanaagsan ku guda haddii aad dad ka gudana oo dad uu ku leeyahayna saasoo ka si wanaagsan wuxuun maanta yasara iska qaata qofka isaga nabi maxamed oo u duceey calayhi salaa salaam qofka culimada ah iyo aalibi cilmigana huwa awla bidalik wanaaga isaga isaga cid kaga haboon oo kaga wanaagsan lama arko laakiin adoo culimo inaad qaqaqac tirahdo oo xaajadiinni adiga iyo ninkii muxuu ahaa aanan cilmiga waxba ka ogayn lin kala xaajeeye waa mushkilad weyaan abcan xaqaada weyaan waa kuu bannaan sharcan waxada ku diida ma lahan qofkii in xaqiisa u raadsado laa shaka dhulkayaa lagaa dhacay waxaa lagaa dhacay muxuu ah baabuurkaagii ganacsigaaga laga qaatay wamaa ilaa daalika xaqaadiyaa lagula qabsaday inaad muxuu ahaa xaqaada soo ridata cid kuu diidaysa oo ku garbaduubaysa lama arka laakiin inaad iska sabarto ood baabkaas xagga iska dhigta taas ayaa sharafta cilmiga iyo muraa'ada ku sugan weyaan waayahay Eh, imaam daarimi ayaa soo saaray eh, mxuu ahaa aarkaas eh, sanadkiisa maa saxiix weeyaan aarka afar boqol toban iyo afaraad can cubayd ibn xasan qaal wuxuu yidhi qasama muscab ibn zubayr ayaa qaybiyey maalan maal ayuu qaybiyey fii quraai ahli kuufati ahli kuufa dadkoodii xufaad ah oo qur-aanka xambaarsanaa ayuu xoolo u qaybiyey muscab ibn zubayr waa ayaantii meesha uu u joogay cabdillahi ibn zubayr ood ugu ahaa qaadiga ama gobnateerahaad ugu ahay dhanka ciraaq weeyaan xata daama xiina goortii dakhala uu soo galay shahru ramadan bisha ramadaan fabacaa kadibna markaasuu u diray ilaa cabdiraxmaan ibnu macqil ayuu u diray bialfay dirham laba kun oo shilin oo fida ah waa lacag aad u badan ayuu ninkaas u diray oo ka mid ahaa muxuu ahaa quraada ka mid ah ayuu diray fa qaala wuxuu ku yidhi istacin u kaalmaysa biha labadaas kun fii shahrika bishaada haada ee tana faradaha cabduraxmaan baa mxu soo celiyay ibnu macqil ayaa soo celiyey wa qaala wuxuu yidhi lam naqra'i lqur'aana qur-aanka umaanan ahrinin lihaada in aan ku shilimaysanno oon shilimaad aan ku qaadanno ama aan ku dawarsano ama wax nagula siiya qur'anka umaanan baranin saas ayuu yiray raximahullah raxmatan waasica intaana wuxuu ilaalinayaa qur-aanka iyo sharaftiisa ayuu ilaalinaya weyaan saas weyaan marka qofka inuu tacafuf sameeyo inta karaankiisa waa laga marma weyaan imaam daarimi ayaa quraada waxaa ka mid ah ibn khataab radi taala arda nabigeena wuu siin jiray sooma alai slat slam siin jiray markaasuu dhihi jiray qof kale si saxaabada nabigeena la siin jiray nabigeena siin jiray alayh salat slam eh, abu bakr ayaa siin jiray cumar ayaa siin jiray cumaan ayaa siin jiray waa banaanta laakiin qofk inuu tacafuf sameeyo iska dhowra arinta iyada waa kasii fiicanta haduuba awoodi kara inuu iska dhowro weyaan waxyaabaha la siina gacanta looga taga leanna qofka marba haddii gacanta loo taago loo tago marka dambe uu iska muxuu ahaa marka dambe inuu xaqa af qabsado ayaa halis weyaan marka inaan gacanta aad lagugu taagin haddii aad bamaaranto arinta yada in aad qofka ugu dadaalo waa muhiim weyaan inkastoo mararka qaar laga yaabo qofka haddii wax loo soo taago inuu muxuu ahaa diido inay dhibaato noqonayso oo arrintii sayd cumar eh, muxuu ahaa nabiga ku yidhi calayi slat slam ay qof ku dhacdo weyaan oodna qofka u qortaagin wax iyagaa u hanqaltaagin aarka afar boqol toban iyo shanaad can cubaydillaahi ibni cumar waxaa laga wariyey ana cumar raximahullah qala wuxuu yhi ana cumar ibn khataab radi allahu ta arda qala wuxu yhi cumar licabdillahi bni salaam cabdillahi bni salaam waa taqaanaan waa ninkii yahuudiga ahaa oo soo islaamay oo yahuudda ceebeeyey fadaxeeyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa markuu yahuudigii ninka asaga cabdullahi bin salaam kitaabkaad ku arkay nabi maxamed eh, siiradiisa iyo muxuu aha tilmaamihiisa ayuu ku arkay towraad kadibna markaasuu nabigeena markuu madiine taga u imaaday markaasuu nabi allo anonku rumeeyey laakiin inay yahuud niman beenaalayaal yihiin ayaan kuu sheegayy inaan islaami ha u sheegin yahuud yahuud u yeeray waxaa weyaan aniga waxaan ahay ka warayso intaan islaamin ka hore kadibna waxaa weya inaan islaam u sheeg labada marka mowqif ay kala qaadan doonaan kadibna aad ogaatidi nabigeena cala sl yahuud u yeeray markaasa wuxuu yidhi ka warrama ninka la yidhaahdo cabdullahi bin salaam markaasa waxay yidhahdeen khayrunaa wabnu khayrina waan ka khayrka badan oo weliba muxuu ah ka khayr badan u dalay caalim weeyaan amaanay kala daaleen markaasaa waxay yidhahdeen nabigan wuxuu ku yidhi waa islaamay ninkii ama isaga abyimada waa waa islaamay markaasaa ka warramuu yidhi ninka waa islaamay markaasa waxay yidhahdeen sharunaa wabnu sharina waa imtixaan mogta xataa xishood meesha ma yeel cabdullahi bin salaam muxuu ahaa radia allahu tacala arda saxaabiga jaliilka ah waxaa weeyaan waa labadii ajirkooda la siin doona laba jeer weyaan ulaaika yu'towna ajrahum maratayn laba jeer ayaa la siin doonaa nabi muuse ayuu rumeeyey wuu raacsanaa wamaa ilaa dalika ilaa nabi ciise kadibna waxaa weyaan haddana wuxuu rumeeyey nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam cabdulahi bin salaam waxaa laga wariyey wuxuu yidhi ana cumar bn khaaab aya qaal wuxuu yidhi cbdullahi bin salaam wuxuu ku yidhi man yaa waay arbaabu lcilmi dadka ahlucilmiga waa kuwe ii sheeg cabdulahi bin salaam oo ilan waa caalim qaala wuxuu yidhi ku camalfalaan bimaa yaclamuuna waxay ogsoon yihin kuwa ku camalfalaan kuwaas ayaa ahlu cilmi weeyaan qaala wuxuu yidhi famaa yanfi maxaa tirtiro oo muxuu ah xaaqo alcilma cilmiga min suduuri rijaali ragga qalbigooda maxaa ka xaaqa oo cilmilaan qofka dhiga qaala wuxuu yidhi damac damca damc badnida ayaa cilmiga tirtiro marka qofka aalibcilmiga abciisa inuu gaabsado biniaadam gacantood w ku jiro aad ka gaabsado laga maarmooy imaam daarimi ee soo saaray sanadkiis waa saxiix aarka afar boqol iyo toban iyo lixaad can cali bn abi alib waa lg radi ta an arda qal u cali tacalamu lcilmi cilmiga barta faida calimtumuuhu haddii cilmiga haddii aad barataan faakdimuu calayh ay xaafiduu caleyh cilmiga ilaaliya dhowra cilmiga ilahi aduba ku siiya cilmiga difaac iyo dhufays iyo hehaab iyo mxuu ahaa sarsar u sameey waya cilmiga ilaali difaacu samey cilmigii cilmiga ilaasho weyaan haduuba rabbi cilmi ku siiye ila cilmi sahal laguma hela walaa tashubuuha barxina bidaxikin qosol badni walaa bilacibin iyo ciyaar badni oo fatamajahu kadibna ay tufto alquluubu quluubta nin caalim aho maanta laba iyo tobanka fadhi kudirarka fadhiyo oo kaftan iyo boodbood iyo laacdan iyo wamaa ilaa daalika baabkaa ku jira waa mishkilad cilmiga haddii alla u ku siiyo subxana wa tacaala tabasumka iyo kaftanka iska khafiifka nabigan uu samayn jiray iyo wamaa ilaa dalika sax laakiin maanta laba iy tobanka inaad muxuu ahaa fadhi kudirag fadhido cilmigii waxaa weeyaan markiiba waa kaa tegaya arrinta iyada marka iska ilaali ayuu leeyahay imaam daarimi ayaa soo saaray musnadki sanadki muxuu ahaa sunankiisa sanadkiisa waa saxiix weeyaan sanadkiisa waa saxiix weeyaan faakdimuu ay xaafiduu calayh ilaaliya weyaan faakdimuu calayh ay xaafiduu ilaaliya weeyaan baabu maa yukrahu wixii la karahaystay ayuu baabkan u baab yahay lilcaalimi qofka caalimka an yamshi inay socdaan alrijaalu ragga waraahu raggii inay waardiye ahaan loo daba socdo oo isaga intaad hor socdo xirti iyo eh, mxuu ahaa dadkii aada waxbaray iyo ummaddii ay daba socdaan um, boodhigaar ahaan laga hayo in ay karaahiye tahay oo raggii salafka ay naci jireen ayuu baabkan u baabya weyaan aarka afar boqol toban iyo toddobaad can sulaym waxaalagu ubay bna kacbin ubay bna kacb waa taqaana waa quraadii saxaabada nabigan rag ka mid ahaa radi allahu tacala arda ilayhi inaan mxuu la sheekaysano falama qaama markuu istaagay qumnaa anagana waan kacna wanaxnu anaga namshi anagoo socno khalfahu gadaashiisa markuu kacay anagoo ixtiraamayn oo qiimaynayn ayaan daba kacnay weyaan daba soconnay farahaqanaa kadibna waxaana soo daboolay cumaru sayid cumar ayaana soo daboolay radi allahu tacala markiiba ayaa nagu soo duulay weyaan naga daba yimid fatabicahu kadibna asaga dabagalayo fadarabahu kadibna wuxuu ku dhuftay cumaru cumar bidirati aw bidurati markaasuu ushbakooradii ushi u watay ayuu ku siideeyey bash ayuu ku dhuftay weyaan yaa lagu dhufani ubay ibnu kacab qaariga ayaa lagu dhufani qaala wuxuu yidhi fattaqaahu kadibna wuxuu iskaga dhowray komandaasi wuxuu ahaaba biyadayhi labadiis gacmood ayuu iskaga ilaaliyay saxaabada ila ragda oo tababarna waxay ahaayeen mujaahidiin ay ahaayeen labada gacmood ayuu iskaga dhegi radia allahu tacala arda kow qaala wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin faqaala kadibna wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin amiir muminiinu maa tasnacu maxaad samaynaysaa ama maa nasnacu maxaan samaynaynaa oo waxaa u shaaraan ku mudan in muxuu ahaa maxay ta weyaan amaba socodka seen u bedelnaa ama waxaa naga hadlaysan qaala wuxuu yidhi awamaa taraa miyaadan arkaynin fitnatan fitna ficilkan inuu adwad aad samaysa inuu yahay fitnatan fitna lilmatbuuci kan la daba socda inay fitna u tahay oo quruur iyo inuu isku kadsooma iyo kibir iyo isla weynaan inay ku ridi karto fitno ay u noqon karto sooma ogid madalatan dulli litaabici kan daba socdo oo muxuu ahaa boodhgaarnimada u socdan inay dulli u tahay sooma ogid haddii la wada socdo marka in lisraca oo laisgarabka ah waxaa weeyaan meel ciriiri haday timaad waa lacam laakiin jidkii oo lahaya in waxaa weeyaan sheekhii saa loo daba socdo amabad ragga qaar dee kabalaan ay daba socdaan sida uruqda qaar ay sameeyaan iyo wix la midka ta qofka la daba socdo fitna ay noqonaysa waa baabi'inaysa diinlaan bay dhigaysaa qofka waxaa weyan daba socdana dulli iyo sharaf dhaawac iyo karaamadiisa inay baabaado ayay keenaysaa weyaan saa darteed waxaa wey sayid cumar radi allahu ta arrintaa waa marka qofka caalimka in la ixtiraamo waa lagama maarmaan laakiin in muxuu ahaa lisu dulleeyo oo sharafta insaannimadii qofkii ardayga ahaa ama qofkii muxuu ahaa taabic ahaa uu iska dhigo ma sax ma ahan sayid cumarna ku garaacay saxaabi weyn baa lagu garaacay oo muxuu liba qaari ah imaamu daarimi ayaa muxuu soo saaray isnaaduhu jayid sanadkiisa waa wanaagsan yahan aarka afar boqol toban iyo sideedaad can ibraahim waxaa la weri annakhaci qaal wuxuu yidhi ibraahim kaanuu waxay ahaayeen raggii muxuu ahaa culimmada naga ahaa yakrahuuna kuwa naca an tuutaca in lagu istaago acqaabuhum cirbahooda oo markii lala socday in cirbaha lagaga istaago oo muxuu la tadiyo waa nic jireen in la garab socday waa baabkaas laakiin in cirbaha muxuu ahaa kabaha laga gooye waa nic jireen weyaan sanadkiisa waa saxiix imaam daarimi ayaa soo saaray maxaa qoran meeshaan maxaa qoran umayimiya umayim cafwan umim ah umayim weyaan can sufyaan waxaa la wariy can umayim wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi umay mashow way socdeen khalfa caliyin sayd cali gadaashiisay socdeen fa qaala wuxuu yidhi cannii khafqani calaykum war kabihiina dhanjawdooda iyo kabihiinna muxuuha dacaskiina iyo kabadooda taandhawaaqooda igala fogaada igala taga fainaha iyada mafsadatun waxay fasahaadinaysaa liquluubi nawka rijaali ragga dabaalaha ah iyo ragga muxuu ahaa aan caqliga badnayn qalbigooda ay halaynaysaa waxaad yeelaysaan igala hara mxuu ahaa kabihiina dhajmadooda iyo dhawaaqooda xagga igala aada saas ayuu yihi muxuu sayid cali radi allahu taala dad daba socda ku kadsoome iyo baabkaas waxaa weeyaan suuragal mahan laakiin kuwa xamqaaga dad sama arkin la ammaano khalaas u horsani hay igu wada kuwa laga sheegay waxaa weyaan markii muxaadara amaba uu mxuu aha seminaar bixini dakaatirada mxuu aha qaar waa mushkilad moogta ayaa waxaa weeyaan rag baa garab fadhiista oo qofkii aa loo tacriifiya ceebna ma ahan haddii hadda la yihahda ninkan intuu iska soo fadhiista uu iska wacdiyey wadaadko meelahanu mxuu ah ka soo booday inuu yahay iyo nin aqoonle inuu yahay iyo wuxuu qofka aad looma yaqaan laakiin dadka in la tacriifiyo la yihahda ninkan waa sheekh hebel waa nin caalim ah waa nin diinta yaqaano ee ha barto waa taskiye la taskiyeyna arrinta waxay keenaysaa ummaddii dhegaysanaysay inay ku qancaan oo cilmigiisa ay ku kalsoonaadaan sooma laakiin haddii cid muxuu ahaa wax u sheegtaba la waayo oo halkaa soo istaagay ma wadaadku waxbawsadaya ma sheekh ahaa nacam taas wax dhibaato malan haddii idaa safat alquluub haddii quluubta ay saafi oo lilaahi ay meesha wax walba ka horraysa marka wadaadkii waa soo ag kadibna waxaa la yidhi ninkan waa hebel asheekh alimaam alcaalim almufti addictor ustaad alkursi wamaa ilaa dalika taasoo jahab wa ka dhiga taas maceed wa ka dhiga halkaasuu ka yahay wamaa ilaa dalika wamaa ilaa dalika wuu u horsana marka ya diyaar buu yahayb u horsanaya markaas markuu dhameey ayaa kadibna wuxuu yidhi waxaad hilmaamtay isagii laftirkiisiyaa sheegi <laughs> waxaad hilmaamtay inay xaaskaygana doctoorata oo dadka noo sheegta waruma dabaleeg adinka meesha la gaaray ikhwaani dadka ayaga dadka ay waxbaraan intay marka khayr ka keenayaan wax noocaasa ah, bal qofka noocaasa ah oo diin xumidaas iyo damiir xumidaas qaba si kastood aqoon u leeya waa combyuter laptopku iyo muxuu aha iyo iyo bal iphoneki iyo samsung aan ka sheekeyn ama mamariga weyaan mamariga wax khayr badan aa laga dhegeysta marka ninkaas noocaasa ah, wixii aad dad waxbaro maxay noqonayaan tusaale ahaan nin caalim ah ayaa nin kaloo caalim ah walaalkiis aanan salaamaynin nin daaci ah ayaan daaci kale walaalkii salaamayn war maad salaamtid may ma rabo berri waxaa weeyaan jaamacadii imaanayaa macadkii imaanayaa masjidkuu imaanayaa dadkii wacdinayaa wuxuu leeyahay qulubta lisu furo qulubta lisu furo waa ficlan waa arrin waaqica hujraanka saddex maalmood ka badan walaal in laga hajiro waa xaaraan dadkii wacdinayaa ka isaga wax ka soo baxay xaggey gelayaan xaaraan qalbi inay u daadegaan haka yaabin ha ka yaabin inay u daadegaan marka lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allah alla agtiisa waxaa weye taas ayaa weynaan badnaatay sidoo kale dadkiina waa sidaas oo kale qofka marka waa in dadku intuusan ku wacdinin carabkiisa dhaqankiisa waa inuu ku wacdiye weyaan marka dadka ayagaa dadka nooca iyaga ah daday waxbareen dadka ayaga ah dadka ayagaa ah, waxaa weya cid ay waxbareen ama cid ay sheikh u yihiin ama cid ay horjoogo yihiin diintoodas ay noqoni ya wlmunkhaniqatu wاlmawquudatu wاlmutaradiyatu wاlnaiixatu wamaa akala sabcu in saxa tacbiir dadka ayaga ah ayaad soo saaraya ee dad macnona sooma saaray lidalika fiirsada madaarista islaamiga ah iyo goobaha macaahidda islaamiga ah maalintii ay bilowdeen dadka ka soo baxo bilowga ahaa waa dad ahludiin ah waa dad ummaddii hordhigu ah waa dad diintan u qiiraysan waa dad diintan sida ilmahooda ay ugu naxayan ugu xanuunsanayan ugu xanuunsani wahaakada maxaa yeelay raggii wax soo baray ayaa diintan ahaa akla dad laga gablamay carabtu waxay dhahaan laysat akla kalmustajara haweenayda laga gablamay markay ooynayso maxabadka garaacanaysa ayaga dee naagihii oyna iyo waxaa weyaan dhaqankooda ay ahaan jirto qofka qof walba qofkii muxuu ahaa looga ohin badan yahy ayaa waxaa weyaan ka qeyb badnaan jiray agtooda hadda dhaqanka asaga qolyahan xabishada ama ayaa dhaqanka leh isbitaal aad joogta haddii muxuu aha ku dhinta ummadda dhan waa wada kacayaan ciddi laga dhintay xataa ciddaan laga dhiman wada dhawaaqayaan carab muxuu shafkaa la wada garaaci marka islaanta lasoo kiraystay oo inay oyso loo soo kiraystay iyo islaanta laga dhintay isku ohin maahan isku si uma ooyaan marka dadka waxayaan jireen dad ayaga diintan ka naxa oo ka muxuu ah ka laxjecloona oo ka xanuunsan ay ahaan jireen lidaalika ardayda ay soo saareen arday macno lah oo waxaa weeyaan macluumaadka ay xambaarsan yihiin iyo ku dhaqankeeda iyo dadgaarsiinta sidaa uxambaarsanay ahaayeen laakiin kuwa ayaga ahaa kuwa ka dambeey kuwa kasii dambeey markii dambe waxay madaariistii in badan oo ka ah iyo macaahiddii u dhigayaan in un shil laga helo waa shaqaalon caadiya mishaara waa mishaari imaamuu noqonaya waa mishaari jaamacadda wax ka dhigaya waa mishaari waxaa weeyaan machadu wax ka dhigaya waa mishaari dugsi quraan dhigaya waa mishaari dukaanuu gadaya waa mishaari alaabu banaan la fadhiya warata waa mishaari aqdaaru gadaya waa mishaari darool way waa mishaari marka qofkaas mishaarka uu qaadana iyo kan macalinka ah kan sheekha ah kan jaamacad wax ka dhiga kan waxaa weeyaan daaciga ah mishaarka uu qaadana isku si iyo isku hadaf ay noqotay marka dadka ayaga marka waxay soo saaraan maxay noqonayaan ikhwaani fillah waad garan kartaan waxaa noo soo bixi doona marka dad cilmiga yaqaano laakiin ka qaawan dhaqankiisii ka qaawan uqiirashadiisii ka qaawan muxuu ahaa danqashadii ayay noqonayaan marka arrinta ayadaa waa lagama maarmaan in dib loo habeeyo oo dadka waxaa weyaan diintan dadka gaarsiinan ay noqdaan dad diintan ka lexjecloonaan qofkii aanan ka lexjecloonayn war islaamka waxaa weya waxba ha lo dukaamahaas iyo meelahaas duurasha iyo wax ka meelo badan oo risiq laga helaa tuulani diintan aan dadka waxbara ha dhihin oo ha lo goyn mishaarka meelo badan laga qaataa risiqaana waxaa weeyaan sideedaba ilahay baa ka faqla subxana wa tacaala amaba qudaar gad amaba dukaan gad amaba waxaa weyaan xamaali gad ama darawal noqo amaba waxa weeyaan sheekh noqo ama madarso dhig ama dugsi dhig ama jaamacad dhig ama imaam noqo risiqaada waa makfuul ilahay baa kafaarqaa subxaana wa tacaala wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha marka maxaad meeshaan liidan oo xun oo hoose isu dhigaysaa ilahay baa halkaa ku saaray subxana wa tacala risiqaadana waad heli lidaalika ragga dalabata cilmiga waxaa runtii muhiima inay ogaadaan machad ayaad furaysaa waxaad furaysaa masjid waxaad furaysaa dugsi quraan masjidka agga dugsi quraan ayaad furaysaa macad ayaad furaysaa jaamicad ayaad furaysaa war meeshan hoose u degin meesha hoosoo liidan ha tegin meesha kore booska nebi maxamed aan taagana calayhi salatu salaam inaan qur-aanka ummadda khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu ayaan rabaa jibriil calayhi salaam nebi maxamed calayhi salaam ambiyadii allah saxaabadii ubay bnu kacab raggaas booskii ay gaareen oo diintan tawriidka idhaxashiin ayaan u furayaa meeshaan hadafkayga kaas weyaan hadduu allah subxaana wa tacaala wax iga qadaro marka kunkoo shilin labadoo kunoo shilin tobankoo kunoo shilin boqolkoo kunoo shilin malyankoo ka yar ka badan aad ilaahay iga soo geliya waa taabic culimada waxaan ataabicu taabic shayga taabica oo baabuurka markuu socda soo furdama ma jiidma soo muxuu ahaa gadaal lama jiida muxuu ah baalkan la yidhaha tareela soo lama jiida waa taabic taabic ataabic taabic hadafkaada marka halkaas weyaan wixii ilahay uu kaa soo geliyana alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin inkastoo mxuu ahaa masalada qur-aanka in ujro laga qaato ay noo imaan doonto culimada qaar oo aad u diidayaan laakiin sida raajixa ah in laga qaadan kara weeyaan maxaa yeele saxaabada nabigeena calayhi salaat salaam ruqyadii ayay ku qaateen toofitaankii nabi muxamedna calayhi salaatu wasalaam maadaama uu dadka ayaga baray abu saciidi ragga isaga u baray isna wuxuu yidhi qayb halaga siiyo ayaga waxay ku qaateen toofitaankii nabi maxamed muxuu baritaanka iyagu baray wii soo gaaray kaga qaat sooma iyo wii lamid a ah. marka waa masale khilaafiya ah, laakiin asal ahaan inay banaanta weyaan laakiin niyada waa inay noqoto niy niy khaalis ama laakiin niy war meeshan dukaamadaas ku dhiban dugsiyaa la furtaa eh. macaahidaa la furtaa eh. jaamacadaa la furtaa eh. goodwiil ka qaada muxua jaamacaddi oo macadki goodwiil ka qaada oo dugsi goodwiil ka qaada laa xawla walaa quwata ila billah magt waa masaaib xaqiiqatan yani dadka ayaga waxay soo saaraan marka ya maa anjagna ay dhihi jire dadkeenni yani eber ay noqonayaan cilmi kasta haddii aad cunuga xambaara laa barakata fi dalika maxaa yeelay niyadii ayaa xun niyadii ayaa xun hadda tusaale ahaan masjidkaan sig iskoon joogna dadka qalbigooda iska jecel nin walba wuxuu rabaa inuu iskaga tukada soo ma maxaa yeeli dad baa soo dhaafay masaajidyo badan oo halkaan imaadi oo iska raba inay iskaga dukadaan iska dhex fadhiyaan qur-aan ku akhrisaan maxaa yeelay ma sabab fi dalika xitaa culimada way dooranayan waay leeyihin aniga muxaadaradu xaram inaan ka gala sigiska maxaa keeni ma sabab wax kale anigu malaynay laa adunnu ilaa dadkii sababta u ahaa masjidkan dhismihiisa ama dhaqaalihii la baxeena ama dhulkii ha la baxeena amaba diinta ha ka bilaabeena amaba ha bilaabeena muxuu ahaa dacwadiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisa ula dan lahaa wax kale laa adunnu ilaa dalik oo diintan u ahaa athakla dhal laga gablamay sida ay u xanuunsadaan ama ay weyaan sida carab sheegaysa oo kale ugu xanuunsanay diintan ayagii marka muxuu ahaa niyadaas aad ilahi subxana watacala u qabtay khayrkii iyo wanaaggii iyo muxuu abuurkii ay abuureen ayaa maanta sidaa noqday laa adunnu ilaa dalika wax kaloo umayn lama arka marka arrinta ayada laga maarmaan weyaan diintan haddii la rabo inay qiimo yeelato diintan inay muxuu aha saro diintan ummadda inay ku dhaqmaan war maxaa muxuu ahaa boqolaal xafaada ayaa maandhow sheekh culimadan wax iiga warramay xafidahu llah nin sheekh ayaa gabdha hadda kahor mar baan halkaan ka sheegan filaya gabdho meel fadhiya oo mxuu aha si yara qaab daran u fadhiya ayaa isliidan gudaheeda xaafadaheena weliba isli dhow ayuu soo agmaray markaasuu yidhi adeer waxaad yeelaysaan meeshaan afadhidaan meel quruxsan maahan waxaad yeelaysaan dimaad un ciddi ku yar laabataan waa laga aamus sheekh juqlo ma dhihin markuu tallaabo qaaday ayaa waxaa mid baa dhawaaqda waxay tihi waa kuu xifaadda qur-aanka la xifdisi sawaaun calayna am lam takun min alwaacidiin sheekh wuxuu yidhi dhidbaa iga imaad waxaan sameeyan garan waa ilmihii qur-aanka lasoo xifdisi maxaa yeela maxaa yeeli ilmaha qur-aanka la soo xifdisay isaas maxaa yeeli waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a ah in ragga waxbaraan aynay allah ula jeedin subxaana wa tacala khatar haye nin baa waxaa weyaan jaamacad ka soo bixi si aan loo dhihin macalimiinta lagu tuuraya kuwa jaamacadaha dhigo anigaan ku jirna soo gal nin baa jaamacad ka soo bixi markaasaa waxaa weeyaan waa mooryaan murtaxan xaqiiqatan xoolo islaan ma deeya oo cirdi iyo sharaf islaan ma dayo oo waxaa weeyaan diin uma shaqeey oo madka muxuu ahaa diinta alla ka fog subxaana wa tacaala ayaa ka cuuduballaysani maxaa yeele isna waa nafsa shay ayaa dhici karto ani ma lihi de waa jasman kala jeeda marka masalada ayada si aan badbaado u helno waa in wax aan dhigayna aan ilahay darti ula jeedna waxaan dhigayna dadka dhigaan waa inay iyaga ay dareemayaan inay booskii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam fadhiyaan ummaddana ay arrinta ayada ah ay booskii u buuxinayaan inay ogaadaan weyaan arintaa haddii ay hadafka u noqdo shaki malan xaaladeena isbedel aan caadi ahayn baa dhici annaga hadda mxuu ahaa casharkiina waaan mxuu aha muxaadara caw ka dhigay calcumuum intaasaan ugu baxaya jazakum allah khayran walmacdira ayib waayahay baabu akhdi اlujrati ijaarka qaadasho lagu qaata calaa tacliimi اlqur'aani qur-aanka baritaankiisa ayuu baabkan u baabya weeyaan marki inta meeshan waxaa imaanaysa dadkii un muxuu ahaa diidanaa ayaa imaanay laakiin asal ahaan waa tii aan sheegnayo arrintaa iyada inay bannaanta saas ayaa raajix weeyaan xadiidka afar boqol iyo labaatanaad lakiin waa in niyada marka hore ay noqoto niyadii aan ka warranay can cubaata ibni saamit waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi saxaabiga jaliilka ah callamtu waxaan baray naasan dad oo min ahli sufati raggii xirtii sufada ahaa ahlu sufadi waa raggii eh, xirta ahaa laa ya'wuuna ilaa ahlin walaa maal xoolo iyo mxuu ahaa ehel toona aanan lahayn oo masjidka saldhiga u ahaa masjidka nabigeena ala sl slam ayaa waxaan bari alkitaaba ay alkitaaba farta ayaan baray waan farbaray raggii ahli sufad ah oo farta aana qorin ayaan farbar u sameeyey fa ahdaa ilaya rajulu nin baa iisoo minhum ayaga ka a qawsan qaansa ayuu iisoo hadiyey qaansa ayuu iisoo hadiyey fa qultu waxaan lastu ma ahi amaba laysat ma ay ahanin qaansada bimaalin hadda weyn ma ahan qaansada wa armii canha xaggeeda ayaan mxuuaha ka tuuraya oon leebabka ka tuuraya fii sabiillah jidka alla caza wajal waan ku jihaadaya haddii jihaad ay noqoto maxay dhiba ay leedahay dhab ayaan sii weyaan kadibna wuxuu dhahay la aatiyanna kadibna waan u tegi rasullahi baan u tegi sal slam aan u tegi falaa as'alannahu waan weydiini oon weydiini faataytu waan u tagay faqultu waxaan idhi yaa rasu rasuulka allow rajulu nin ahdaa ilay iisoo hadiyey qawsan qaansa miman ka mid ahaa kuntu anha ucallimu mid baro alkitaaba mxuaha qoraalka iyo farta iyo walqur'aana qur walaysat ma ahani maal maahani qaansadii wa armi canha ayada xaggeeda ayaan leebab ka tuuraya fii sabiila jidka ayaan ugu tuuraya weyaan qaala wuxuu yidhi in kunta haddii ataa tuxib ma an tuawaqa in lagugu duduubo an tutawaqa in lagugu duduubo tawqan duduub iyo mxuu aha qoor oo min naari naar faqbalha aqbal weyan abu daawuud ayaa soo saaray xadiidkaas iyo ibnu maaja sanadkiisna waa saxiix weyaan ayada waxaa dhici karta in awal islaamka ay ahayd waxaa kaloo dhici karta ragga ayaga rag ahlu safa ay ahaayeen inuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam doonayey inay mxuu ahaa niyadooda waxba soo gelin waad garanaysaa nabigeena sal l slm waa ti u diiday ahlu qubuurka dadka ahlu qubuurka ah, in aan la ziyaaranin oo diiday nabigeena ala sl kadibna uu mar damba yidhi waxaa weeyaan war kuntu nahaytukum an ziyaarati اlqubuur fazuuruuha fa inaa tudakiru اlaakhira horaan waxaan idiin diiday inaad qubuurta ziyaarataan laakiin hadda qubuurta la ziyaarto maxaa yeelay aakhira ay qofka xasuusisaa weyaan marka waxaa weyaan min hada baab inay tahayna waa suuragal cala cumuum nabigeena sal la sl hadalkaas ayuu yidhi sida xadiidkaas abu daawud tirmidi ay abu daawud ibn maaja soo saareen marka asal ahaan marka qofkii inuu ka dhowrsado inuu wax ka qaata ayaa haboon weyaan aarka afar boqol iyo ko can ubay بن kacbin waxaa lagu radi allahu tacala anu arda qaala wuxuu yidhi calimtu ama callamtu waxaan baray rajula nin baan waxaan baray alqur'aana qur-aanka ayaan baray ubayi wuxuu ka mid ahaa quraada saxaabada nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam callamtu waxaan baray rajula nin baan baray alqur'aana qur-aanka ayaan baray fa ahdaa ilaya wuxuu iisoo hadiyeeyey qowsan qaansa fadakartu dalika arrinka ayaan u sheegay lirasulilah rasuulka allan u sheegay sala calamtu rajula nin baan waxaan baray alqur'aan qur-aanka ayaan baray fa ahda ilaya wuxuu ii hadiyey qawsan qaansa ayuu i hadiyey fadakartu dalika arrinkaa ayaan u sheegay lirasulilah baan u sheegay sala allah alay slam faqala wuxuu yihi nabigeenna in akhadtahaa haddii aad muxuu ahaa qaadatay akhadta waxaad qaadatay qawsan qaansa oo min naarin daba weeyaan faradadtuhaa kadibna waan u celiyey ibnu maaja ayaa waa xadiid weeyaan baabu yaryarka in wax la bara ayuu baabkan u baab yahay aarka afar boqol iyo laba iyo labaatanaad can urwat bni zubayr waxaa lagu radia allahu taala arda annahu curwa kaana wuxuu ay yajmacu mid aruuriya baniihi wiilashiisa fayaquulu wuxuu dhihi jiray yaa baniya wiilashaygiyow tacallamuu waxbarta fain takuunu haddii aad tihiin siqaara qowmin dad kuwa u yaryar maanta facasaa waxaa suuragal ah aad mudan tihiin an takuunuu inaad ahataan kibaara aakhariina kuwo kale kuwa u weyn ood ummad kale aad adink u weynaataana laga yaabaa wamaa aqbaxa maxaa ka xumaa madnaada calaa shaykhi yus'alu cilmi la weydiiyo laysa cindahu cilmun cilmi aanan lahayn waxa ka xumaa waa maxay tahay weyaan alcilmi wamasaadirhu ayaan weli ku jirnaa alkitaab athani kitaabka labaad jamcu lqur'aani qur-aanka ururinta la ururiyey iyo wa fadaailihi qur-aanka fadaaishiisa ayuu muxuu ahaa kitaabkan u kitaabya weyaan alfasl awal fasalka koobaad jamcu qur'aani qur-aanka jamcintiisa ayuu muxuu ahaa u fasal yahay baabu nuzuuli lwaxyi waxyiga degitaankiisa iyo wa mudatu zamanka uu waxyiga socday ayuu baabkan u baabi weyaan xadiidka afar boqol iyo saddex iyo labaatanaad hadda wixii ka dambe insha allahu tacala aahaarta way yeelanayaano waxaan insha allah badan doona axaadiista nabigeena sala allahu alay waslem afar boqol iyo saddex iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda qala wuxu hurayra qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sal l slem maa min alambiyaai ambiyada ka mid ma ahanin nebiyu nebi ilaa hadduu jira ucطiya waxaa la siiyaa maa ayaa la siiyaa waxyi isagoo kale aamana uu rumeeyey calayhi dushiis albasharu basharka wa inamaa in kale maahani kaana wuxuu ahaad alladii kii uutiituhu aniga laysiiyey waxyan waxyi oo awxaahu llahu alweyne u waxyooda ilaya ani xaggayga fa arjuu waxaan rajaynaya an inaan ahaado akarumkan u badan taabican xagga daba socodka amaba ateecitaanka iyo yeelitaanka la yeelay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dadka daba socda bulshada daba socota xagga ambiyada ninka ugu bulshada badan inaan noqda ayaan rajaynay ayuu nabi yiri sal allah alay afar boqol iyo afar iyo labaatanaad an anas bn malik waxa lg radi allahu ta anu arda khadima rasul lah sl slm ana allaha radi allahu ta anu arda qaala wuxuu yidhi ana allaha alla weyne taabaca wuu isdabadhigay calaa rasuli rasuulkiisa wuxuu isu dabadhigay alwaxya qur'aanka iyo waxyiga qabla wafaati intuusan geeriyoonin ka hore xataa tawafaahu ilaa aad ka oofsada allahu alla weyne maa kaana akara maa kan ugu badnaanta badan kaana u hadalwayi wayiga waxyiga intu ugu badnaanta badnaa soo deegitaanka isagoo ah ayuu alla oofsaday uma intaa kadib tuwafiya waxaa la ofsaday rasu rasuulka ayaa la ofsaday bacdu intaa kadib weeyaan xadiidka afar boqol iyo shan iyo labaatanaad can ibni cabbaas waxaa radi allahu taala anhuma qala cbdullahi bin cabbaas makada rasuullah nabiga alle wuxuu ku nagaaday bimakata magaalada maka alaaa cashara alaaa cashrata toban iyo saddex oo sano weeyaan wa twafiya waa la ofsaday wahuwa nabigan ibnu alaain wasitiina saddex iyo lixdan asagoo jira weeyaan wa fii riwaayatin limuslim ku sugan aqaama wu nagaada nabigeena sal sl bimakata magaalada maka alaa cashrata sanat saddex-iyo toban sana yuuxaa ileyh loo waxyoodo wa bilmadiinati magaalada madiinana cashran toban ayuu ku nagaaday weeyaan xadiidka afar boqol iyo lix iyo labaatanaad la weri zawji nabiyi taala ardah bn cabaas waxa la weri radi allahu taala canhuma ana nabiya nabigeena sal slem labita wuxuu ku nagaaday bimakata magaalada maka cashra siniin toban sana carabta ayaa dhaqankeeda waxay tahay tirada isdheerinay soo yaro gaabiyaan tan wax yara ka ay buuxiyaan hadii qofka soddon iyo sagaal u jir afarta inay yidhaahdaan hadduu qofka toban iyo ko jirn ay jir weyaan marka saas weyaan marka toban iyo saddexda waa macnahaas isma diidaysa kasriga ay jabriyeen oo ay kabeen weyaan mxua jabki ayay kabeeno waxa weya intay saddex iyo toban dhihi lahaayeen waxay yidhahan toban uu dhahay ana nabiya ku nagaad bimakata magalada maka cashra siniina toban sana iyo iyo sana yunzalu calayhi lqur'aan qur'anka lagu soo dejiye wa bilmadiinati magalada madiinada cashran toban ayuu ku nagaa weyaan xadiidka afar boqol an ibn cabas radi allahu taala anhuma fii qowlihi qowlka alle markuu muxuu ahaa fasiraya tacala korahay wuxuu yidhi inaa innaa anaga anzalnahu waan soo dejinay qur-aanka fii leylati lqadri leylati qadarkaan soo dejinay markuu fasiraya wuxuu yidhi unzila alqur'aanu qur'anka waxaa la jumlatan duduub waaxidatan ee keliya fii leylatin habeen fii leylati lqadri habeenka leylataqadarka ayaa lagu soo ama la soo ila samaai dunya samada adduunyada ayaa lagu soo wa kaana wuxuu ahaaday bimowqici nujuum xidigaha muxuu ahaa bawqacoodii booskooda kale ayuu ahaaday weyaan oo meel sara ayuu joogo ayuu ahaa weyaan ee macnaheeda maaha xidigaha ayaad yeelay maahan muxuu ahaa mowqic nujuum ilan waxaa weye xidigaha waxay qurxinayaan samada weeyaan wa kaana allaahu alla kadibna wuxuu ahaaday subxana wa tacaala yunzilu mid soo dejiya calaa rasuli rasuulkiis ku soo dejiya bacdu bacdahu barkiis fii ahari bacdin midka kale raadkiisuu kusoo dejiyey qur-aan baa la soo dejini kadibna mid kale laga daba keeni hakada waqaaluu kadibna qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo saxaabiga jaliilka cabdullahi bin cabaas wuxuu yidhi wa qaaluu waxay yihahdeen gaaladii lowlaa nuzila haddii la dejin laha calayhi korkiisa alqur'aan qur-aanka jumlatan duduub waaxidatan ee weliba keli ah saas ayay yidhahdeen markaasaa rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacaala kadaalika sidaas ayaa aan yeelnay oo inaan qeybqeyb usoo dejina ayaan annaga samaynay linuhabita inaan ku sugna bihi qur-aankaas qeybqeybta loo soo dejinay fu'aadaka qalbigaada waratalnaahu waan tartiilinay tartiila tartiil weeyaan alxaakim fii mustadriki ayuu kusoo saaray xadiidkaas imaam dahabin wuxuu yidhi calaa sharihima ay calaa shardi bukhaari wamuslim baabu maa bayna dafatayn labada muxuu ah jildi inta udhexaysa qur-aanka wixii ku jira inuu qur-aan alle yahay iyo kalaamka alle inuu yahay ayuu baabkan u baab yahay labada jeldi oo musxafka inta udhexaysa inuu kalaamka alle iyo kalaam kale oo muxuu alle oo qur-aan ah oo maqanna uusan jirin weeyaan xadidka afar boqol iyo sideed iyo labaatanaad can cabdilcaziiz ibni rufaaci waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi dahaltu waxaan galay ana aniga iyo washadaad ibnu macqilin waxaan galnay cala bni cabaasin baanu galnay waa caalamkii cilmi u doonanayaan radia allahu tacala canhuma lahu shadaadun wuxuu ku yidhi ibnu macqil wuxuu ku yidhi ataraka anabiyu nabiga miyuu ka tagay min shayin wax miyuu ka tagay qur-aanka wax miyuu ka tagay qaala wuxuu yidhi waxaan qur ahayna uula jeedaa qaala wuxuu yidhi maa taraka muusan ka tegin ilaa maa bayna addafatayni labada jaldi intuu dhexayso labada jaldi labadan muxuu kaafar intuu dhexayso ayuu ka tagay wax qur ah oo nabi ka tagay miyaa jira axaadiista kama hadlaya qur-aanku ka hadlaya weyaan qala wuxuu yidhi wadakhalnaa calaa muxamed ibni xanafiya baan u galnay ninkaas ayaan u galnay fasalnah waan weydiinay qala wuxuu yidhi maa taraka kamuusan tegin nabigeenna ilaa ma bayna dafatayni labada jaldi intu udhexaysa waxaanayn kama tegin intaasumuu nabigeena ka tagay niminka shiicada waxay leeyihin moogta qur-aanka waa naaqiso wax badan baa nabigeena calayi slat slaam aan laga soo qaadin amaba la qariyey baabu awal maa nazla wax soo deg wax u horreeyay ayuu baabkan u baab yahay qur-aanka in soo degta muxuu ahaa aayad soo degto ama suurad soo degta ti u horraysay iyo waakhiru maa nazla wax soo deg wixii u dambeeyey weeyaan waxaad arki doontaa marka in riwaayaadka ay kala duwan yihiin nin walba oo saxaabiga wuxuu sheegayaa sida asaga aad un ogaa ayuu sheegi saas weeyaan qaar waxay leeyihiin suurat bara qaar waxay leeyihin waxaa weeyaan suura ida ja nasr sagaal iyo labaatanaad can ilbara bn caazib xalw radi allahu tacala canhum canhu qaala wuxuu yidhi aakhiru suuratin suuratan u dambaysa oo nazla soo degtay kaamilatan iyadoo dhamaystiran bara'atu waa suuratu bara weyaan wa aakhiru suuratin suura towba weyaan waayahay waakhiru suurati nazla suuratan u dambaysa oo soo degtay khaatimatu suurati anisa suurat nisa dhammaadkeeda yastaftuunaka qul yuftikum fi lkalaala aayat lkalaala weeyaan wa fii riwaayati riwaayad allahuma bukhari muslim usugnaaday waxaa ku sugnaa aakhiru aayatin aayatan u dambaysa oo nazla soo degtay yastaftuunaka weyaan xadiidka afar boqol iyo soddonaad can cubaydilaahi ibni cabdilaahi ibni cutba wari qaala wuxuu yidhi qaala lii ibnu cabaasin wuxuu yidhi taclam miy adegsoonta aakhira suurati sunatan u dambaysa oo nazla soo degtay min alqur'aani qur'aanka nazalat jamiican iyadoo wada jirta ayay soo degtay qultu waxaan ihi nacamha idaa jaa nasula walfat qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay nin walba cilmigiisa ayuu ka warramaya xadidka afar boqol ko iyo soddonaad can jubayr nufayr waxaa laga wariy qaala wuxuu yidhi dakhaltu waxaan u galay calaa caaishata baan u galay faqaalat waxay tidhi hal taqra'u suurata almaa'ida suuratlmaaida miyaad xifdisantahay qaal wuxuu yidhi qultu waxaan idhi nacma qaala wuxuu yidhi fa inaha iyada aakhiru suuratin suuratan u dambayso nadala soo degta weyaan famaa wajadtum waxaad heshaan fiiha dhexdeeda oo min xalaalin xalaala fa axiluu bannaysa wamaa wajadtum waxaad heshaan fiiha oo min xaraamin faxarimuhu waa suuradihii uda dambeeyey weyaan un cumuuman wasa'altuha waan weydiiyey can khuluqi rasuli lah sal sl nabiga ale abiicadiisa faqaalat waxay tihi alqur'aanu dabicadiisa nabigeena qur'aanka ay ahayd weyaan sanadkiisa waa saxiix rijaashiina waa rijaal saxiix siduu imaam axmed muxuu aha soo saara weyaan xadiidka afar boqol iyo soddon iyo labaad can caaishata zawji nebi xalw radi allahu ta an ardaha qalat waxay tii caaisha ina awala maa shay kan u horeyo nazla soo dego bayna qur'ani qur'aanka iqra bismi rabbika aladii khalaq ta ayada waxaan filayaa doodkama taagno xadiidka afar boqol iyo soddon iyo saddexaad can abi raja alaalidi waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi amaba can abi muusa alashari wuxuu ka wariyey radi allahu ta anu arda qaala wuxuu yidhi tacalamna alqur'aana qur-aanka ayaan baranay fi lmasjidi yacni masjid albasra ayaan ku baranay kow wa kunaa waxaa najlisu kuwo fadhiisto xilaqan xilqooyin aynu fariisan jirnay can abi raja alctaaridi can abi musa alashcari qaala wuxuu yidhi tacalamna alqur'aana qur-aanka baranay saas ma idiin qoran fi lmasjidi yacni masjid albasra wa kunaa waxaan ahaynay najlisu kuwa fadhiisto xilaqan xilqada xilqada wa kaanamaa waaba iyadoo anduru ilayhi aan bayna thawbayn laba mara isagoo u dhexeeya abyadayn ee cad wa anhu xaggiisa aan akhadtu haadihi suura suuraddan ka bartay iqra bismi rabbika aladii qala wuxuu yidhi wakaanat waxay ahayd awala suuratin sunad toonu horaysa oo unzilat calaa muxamedin nabi maxamed ugu soo dejiyey abi muusa alashcari qaaladaas dambe waxaan u malaynayaa wallahu aclam abi rajaal utaradi ayaa iskala ou leeyahay tacalamna alqur'aana fii masjid ah, eh, albasra abi muuse waa taqaanaan waa ninkuu nabigeena ku yidhi alayhi sl slam laqad uutiita mizmaara min mazaamiri ali daawuud marka qur-aanka madiina ku bartay ninka marka hadla waa ninkan ah, muxuu ahaa alcutaridi weeyaan raximah llah marka wuxuu leeyahay suurad u horeysa oo soo degtay waxaa weya nabi maxamed kuso degtay iqra bismi rabbika weyaan imaam dahabi wuxuu leeyahy calaa shartihima alxaakim fii musadarika ayuu kusoo saaray xadiidka afar boqol iyo afar iyo soddonaad can ubay ibnu kacb waxaa laga wariyey quraada saxaabada ayuu ka mid ah, wuxuu yidhi aakhiru ma nazala aakhiru maa aayad tan u oo nazala kusoo dega min alqur'ani qur-aanka oo nabi maxamed kusoo dega wuxuu ahaa laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufu raxiim suura towba halkaas weyaan awaakhirteeda imaam dahab wuxuu leeyahay calaa sharihima hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdihi warasuulih wmustafaah